bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin والصlaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurسلين nabiyina mxamd وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا اllahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma callamtna allahuma ina nasأlka الفiqh fi الdiin mualif halka wuxuu kaga hadlayaa khaaskii wuxuu yidhi wاlkhaaصu khaaskii yuqaabil wuxuu qaabishan yahay alcaama caamkii ayuu ka soo horjeedaa wالتkhsiiصu khasisidii eh, ama gaaryeelidii tamyiizu bacdi اljumlati eh, caamkii badhkii in la saaro wey tamyiiz bimacnaa ihraaj baa looga in la saaro bacd اljumlati caamkii afraaddiisii ama qaybihiisii wax ka ah in laga saaro xukunkiisii wa huwa takhsiiskii ama mukhasiskii weliba halkan looga jeedaaye yanqasim wuxuu u ilaa muttasilin mid la xidhiidha caamkii wa munfasilin mid ka soocan falmuttasilu kii la xidhiidhay alistinaau istinaagii weeye wاshardu shardigii weeye wاtaqiidu biifati ifadii oo lagu qaydo weeye mualifkii markuu ka soo baxay caamkii ayuu halkan wuxuu ku sheegayaa khaaskii maxaa yeelay caamka inta badan ama marar badan waxaa gala takhsiis mararka qaarkoodna caamka intii la ilaaqaya waxaa looga jeedi karaa khaas marka mualifka wuxuu noo tilmaamay eh, in khaaskii uu qaabishan yahay caamkii sidaa darteed khaaskii maba tacriifininba eh, haddaba khaaska waxaa lagu tacriifiyaa eh, allafdu daallu calaa maxsuur lafdi tusinaya wax kooban ayaa lagu tacriifiyaa marka caamkii uu qaabishan yahay maadaama caamkii u ahaa lafdi tusinaya wax aan xasri lahayn wax alla wixii afraadiisa u suubaday ayuu shamlinayaa uu koobayaa ayadoon la soo koobayno bilaa xasrin laakiin u fiirso khaasku xasri buu faidanaya wax kooban ayuu tusinaya maalan shaksi buu tusinaya haddaan dhahno jaaa zaydun de zayd waa khaas yani macaani fara badan ma tusinaya hal qof unbuu tusinaya waa khaas haddaba sidoo kale ishaarada haddaan isticmaal haddaan dhahno haada insaanu aalix haaa waan khasisnay haada baan idhi ishaaradan waxay faa'idinaysaa takhsiis sidoo kale asmaa alacdaad tirada haddaan dhahno jaءa miatun ama jaءa alfun eeg tiro mucayanaan ku khasisnay oo ku koobnay marka xasri buu faa'idaynaya waa khaaskii waaya takhsiiskii ayuu mualifku tacriifiyey maxaa yeelay takhsiiska ayaa halkan looga qasdaya oo caamkii in la khasiso ayaa halkan maqsuudku u yahay in la caddeeyo marka wuxuu ku tacriifiyey takhsiiskii tamyiizu bacdi اljumlati jumlada wuxuu uga jeedaa caamkii in la saaro caamkii afraaddiisii wax ka mid ah in xukunkiisi laga saaro oo marka caamkii xukunkiisii lagu koobo qayb ka mid ah waxyaabuhu tusinayay intii kalena laga saaro haddaba takhsiiska wuxuu noqonayaa caamkii macnihii fara badnaa uu tusinayay qayb ka mida in laga saaro qaybna lagu koobo takhsiiska marka waa intaa laga saaray ayaa takhsiis noqonaysa haddii aan tusaale soo qaadanno maalan waxaan idhi xadara طulaabu ilaa zaydan ardaydii baa soo xaadirtay zayd mooyaane xadara طulaabu markaan idhi lafdiga aطulaab umuum buu faa'idaynaya waa jamac ay alif iyo laam gashay waxaa laga soo reebay ilaa zaydan zaydan marka markaan ka soo reebna waan khasisnay oo xukumkii xuduurka ayaan zayd ka reebnay oo isagoo zayd maba soo xaadirinba marka haddii aan ka aamusi lahayn oo aan aanaan sheegi lahayn zayd wuu soo dhexgeli lahaa dadka soo xaadiray laakiin maadaama laga soo reebo takhsiis lagu sameeyey asagoo xukunkii xuduurkama soo gelayo waaya haddaba takhsiiskii waa kaas caamka markii uu takhsiiska galo waxaa la dhahaa alcaam almukhasas ama alcaam almakhsuus caamkii la khasisay baa la dhahaa daliilka khasisayana ee caamka takhsiis ku samaynaya waxa la dhahaa almukhasis almukhasi baa lahaa marka daliilka wax khasisaya ayaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood muttasil iyo munfasil muttasilka waxaa looga jeedaa in daliilka wax khasisaya uusan nas kale oo madax bannaan ku jirin ee uu la xidhiidho isla naska caamka ku jiro eeg mukhasiskii wax khasisayey iyo caamkiiba hal nas bay ku wada jiraan hal nas ayay ku wada jiraan tusaalihiis waxaa weeye walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila ilahay dadka wuxuu ku leeyahay beytka inay xajiyaan awoodi kara annaas markii la waa lafdi caam ah waa jamac alifilaam ay gasha dadkao dhan soo gelaya qofkii awoodi kara iyo qofkaan awoodi karin bay soo gelayaan lafdiga caamka ah takhsiis baa galay takhsiiskaa galina hal nas bay ku wada jiraan caamkii iyo khaaskii oo waa maxay man istaaaca ilayhi sabiila waa bedelkaas waxaa laga bedelay annaas man istaaaca ilayhi sabiila qofkii awoodi karaa layidhi ayuu ilaahay xajkii ku leeyahay haddaba waa la khasisayoo xukunkii caamka waxaa lagu koobay qofkii awoodi kara waxaa laga saaray ciddii hee ciddii aan awoodi karin marka takhsiis baa meesha yimidoo ciddii aan awoodi karin wujuubkii xajka waa laga saaray isla markaa xukumkii caamka waxaa lagu koobay uun qofkii awoodi kara haddaba wakaa takhsiiskii muttasilka ah ama mukhasiskii muttasilka ah hal nas buu ku wada jiraa miaalka haddaan soo qaadano nabig wuxu uhi alayhi salatu wasalaam kullu camal ibni aadama lah ila soom camalka bini aadamkoo idil asagaa iska leh markii laga reebo soonka eg kullu waa min alfaad alcumuum bay ka midta inkastoo mualifka inoo sheegay eh, kullu camal ibni aadam amalka bni aadam o dhan lahu asagaa iskale haddana waxaa yimid istina waxaa lhi ila som soomka laga soo reebay haddaba yani waxa wey waa mukhasis muttasil ahoo waxa wey mukhasiskii iyo lafdiga caamka ahaa hal nas bay ku wada jiraan hal nas ayay ku wada jiraan marka wuu la xidhiidhaa waaya nooca labaadna waxa wey munfasil munfasilkuna waxaa weeye caamkii iyo khaaskii Eh, hal nas ma wada jiraane caamkuna nas buu ku jiraa khaaskiina nas kale ayuu ku yimid kusoo arooray tusaalhiis waxaa weeye qowlka ilahi u yidhi yuusiikum اllahu fii wlaadikum lلذakari milu xadi اluntayayn aayaddani waxay noo tilmaamaysaa in awlaadda idil ay xaq ku leeyihiin dhaxalkii waalidkooda hadduu dhinto waaya waa lafdi caamah awlaadikum waa lafdi caamah xadii baa khasisayoo laa yariu اlmuslim اlkaafir wala alkaafiru almuslim muslimkii gaalka ma dhalo gaalkiina muslimka ma dhalo haddii aabbihii uu gaal ahaa weladkii uu muslim yahay ama cagsi aabbihii uu muslim ahaa weladkii uu gaal yahay dee isma dhaxlayaan u fiirso waa mukhasas haddaba xadiidkani wuxuu khasisay aayaddii isla markaa hal nas kuma wada jiraan oo dee midna waa aayad midna waa xadiid soo ma marka waa mukhasas munfasil ah wuu ka soocan yahay oo nas mukhasasaadka mutasilka ah waa saddex nooc suu mualifku noo tilmaamay istinaa iyo shardi iyo taqyiid bisifa intaaba mualifku si maaragtay faahfaahsan ayuu oga hadlay weliba labadan hore istinaa iyo shardigu sheegay inkastoo taqyiid bisifa uusan mualif ka hadlin wuxuu yidhi mualifku walkhaasu khaaskii yuqaabilu wuxuu ka soo horjeeda alcaam caamkii wاtakhsiisu khasisidiina waxa weeye tamyiizu bacd اljumlati caamkii barhkii in la saaro weeye oo xukumkii caamka laga saaro wa huwa lafdigii wax khasisayey ama daliilkii wax khasisayey inqasim wuxuu u qaybsamaa ilaa mutasilin mid la xidhiidha caamkii wa munfasilin mid ka soocan falmuttasilu kii la xidhiidhay alistinaء weeye wاshardu weeye wاtaqiidu bisifati sifadii oo lagu qeydo weeye wlistinaau istinaagii ikhraaju maa shay in la saaro weeye lowlaahu lowla alikhraaj saaritaankaa la'aantii ama saaritaanka hadduusan jiri lahayn ladakhala ay ladakhala dalika almukhraj kaha la saaray wuu geli lahaa fi lkalaami kalaamkii wuu soo hoosgeli lahaa wainamaa yasixu listinaau istinaagii wuxuu ku asaxayaa un bishardi an yabqaa inuu hadho shardigeed min almustatna minhu shaygii wax laga soo istinooda laga soo reebay shay-un ka soo hadho wa min shardihi shuruuddiisana waxaa ka sidoo kale an yakuuna muttasilan istinaagii inuu ahaado mid la xidhiidha bilkalaami hadalkii wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu listinaai istinaagii in laga horraysiiyo macnaha wuxuu ka wadaa mustanihii cala almustatna minhu kii laga soo istinooday wax laga soo reebay wayajuusu waxaa bannaan alistinaau in laga soo reebo oo istinaa lagu sameeyo min aljinsi shayga jinsigiisa noociisa in wax laga soo istinoodo wa min hayrihi min hayri اljinsi shayga wax aan la jinsi ahayn oo isku noocba aysan ahayn in sidoo kale istinaa lagu sameeyo ayaa bannaan waa mukhasiskii mutasilka ahaa ee mualifku noo soo tilmaamay ee saddexda ahaa kii u horreeyey wey waa istinaaga istinaaga mualifku uu inoo tacriifiyey waxaa weeye xagga isilaax ikhraaju maa lowlaahu ladakhala fi ku yidhi ikhraaju maa lowlaahu wuxuu jeedaa in la saaro yani shay la saaro oo shaygan laga saaro wixii ka horreeyey xukunkiisii hadduu ibaat ahaana asaga nafyi noqdo hadduu nafyi ahaana in ibaat uu noqdo lowlaahu haddii ikhraajkaas iyo saaritaankaas uusan jiri lahayn shayga la soo istinooday wuxuu soo hosgeli lahaa hadalkii isla markaan la isticmaalo biilaa u ixda akhawaatiha haddaba tusaalaan ka bixina tusaalaha lagu fahmayaa haddaan dhahno maalan jaءa alqawmu ila zaydan dadkii way yimaadeen markii laga reebo zayd eh, alqawmu waa lafdi caam ah waa jamac alif ilaam ay gashay marka wuxuu faaidaynayaa cumuum waxaa laga soo reebay imaanshihii dadka zayd baa laga soo reebay oo waxaa laga saaro waxaa yidhi zayd macnaha ma imanin ibaat buu ah hadalkii soo ma aha jaaa alqawmu dadkii baa yimid waa ibaat waxaan u sugnay imaanshihii baan dadka u sugnay ilaa zaydan zayd markii laga reebo zayd marka macnaheed waxaa weeye asagoo ma iman kaanama inaan idhi zayd asagoo ma iman lakiin dadkii kale way yimaadeen haddaba waa istina baa meesha soo galay marka lagu leeyahay ikhraaj haddaba waan ka saaray xukunkii waxa weye caamka ayaan ka saaray oo istina baan ku samaynay oo majiigii baan ka reebnay zayd waa warcad markaan uu maalifku leeyahay la dakhala fi lkalaamna wuxuu uga jeedaa haddii istinaagaas uusan imaan lahayn waxa mustanaaha wuxuu soo hosgeli lahaa caamkiibuu soo hosgeli laha waxa laga soo reebay ayuu soo hosgeli laha mustana minhiguu soo hosgeli laha oo haddii aan ku gaabsan lahayn keliya jaaa alqawmu qowmkii baa yimid oo ilaa zaydan aanan dhihi lahayn halka waxaa laga fahmi lahaa zayd hee inuu asna yimid sooma oo dadkaa yimid uu ku dhex jiro laakiin markii aan idhi ilaa zaydan ayaa aan zayd xukunkii ka saaray majiiga oo asaga waxaan u sugnay inuusan soo xaadirin istinaag wuxuu ku dhacaa ilaa ama waxyaabihii ilaa la macnaha ahaa ee isku macna ay faaidinaya sida cadda iyo siwa iyo khala iyo xaasha iyo alfaadda naxwaha lagu tilmaamayo oo maxaan qaydka ugu baahannahay ilaa wixda akhawaata inaan qaydka aan raacinno maxaa yeelay mukhasisaadkii muttasilkaha ah ee kale sida shardigii iyo taqyiid bisifa ayaa soo gelaya haddii aynan dhihin ilaa wixda akhawaatiha ah oo iyaga laftirkooda tacriifka mualifku sheegay waxa weeye way soo hosgelayaan laakiin markaan dhahno biila u ixda akhwaatiha de way baxayaan iyago ilaa looma isticmaalo shardigii ilaa looma isticmaalo in baa loo isticmaalaa taqyiid bisifna dee sifa loo isticmaalaa isaga istinaagii haddaba shuruud buu leeyahay shardiga koowaad waxa weeye in mustanaa minhigii uu wax baaqi ahaado bishardi an yabqa min almustanaa minhu shay yani wuxuu ku asaxaya istinaaga haddii mustinaa minhugii wax laga soo reebo laakiin haddaan waxba laga soo reebin oo istiqraaq uu dhaco dee markaasi ma asaxayo oo waa sidee haddii eh, wax laga soo reebayo maalan haddii aad lahu calaya xasharatun ilaa hamsatan wuxuu igu leeyahay hebel toban markii shan laga reebo istinaaga waa isna saxiixa maxaa yele waxbaad soo reebta soo ma soo reebta laakiin haddaad dhahdo lahu calaya caharatun ilaa caharatan toban buu leeyahay markii toban laga reebo xoomadaan soo reebin marka ma asaxayo istinaagaas oo wuxuu noqonayaa baail bilijmac maxaa yeele hadalkii wuxuu noqonaya hadal laqwi ah inaad sugto ood haddana hadalkii reebto nafiiso waxbuu igu leeyahay toban buu igu leeyahay tobanna iguma leh hadalkaas waa hadal mutanaaqida ah. lakin haddaad dhahdo toban buu igu leeyahay markii an laga reebo ama markii sideed laga reebo ama markii sagaal laga reebo oo hal uu soo hado dhib male eh, laakiin waxaa la dan inaad hadalkaagii dib u buriso oo dib ugu noqoto waayahay istitnaaga marka ama aar ha ahaado ama nis ha ahaado waxaad soo reebaysa ama intii badnayd ha ahaato ama nis ha ahaato ama aqal intii yareed ha ahaato intaba waa saxiix sida hadalka mualifka laga fahmayo bishardi waxaa muhiimun ah in musnaa minhugii uu wax ka soo hao waxa soo hahay haduu doono wax yaraab ha ahaadee waaya inkastoo markii inta badan la soo reebayo akarka uu khilaaf ku jiro ma asaxayo mise ma asaxayo laakiin sida saxiixa uu asaxaya kaasi hadda waa shardiga koobaad shardiga labaad waxaa weeye ee shuruudda istinaaga ka mid ah inuu istinaagii uu la xidhiidho hadalkii oo mualif halka nooga sheegay wuxuu yidhi min hari an yakuuna mutasila biاlalaam wuxuu uga jeedaa inaan la kala goynin istinaagii iyo hadalkii oo faasil uusan udheaynin zaman uusan udhexaynin oo hadalka la xidhiidho maalan oo kale haddii aad dhahdo jaaa alqawmu dabeetana aad muddo aamusnaato kadibna saacad kadib ad ilaa zaydan ama hadal kadib muddo dheer kadib aad ilaa zaydan dhahdo kaas wuxuu noqonayaa istinaa hayr mutasil oo markaas ma asaxayo ma asaxayo laakiin haddii uu la xidhiidha hadalkii waxa weya wuxuu noqonayaa saxiix maala jaء alqowm ila zaydan baad istinaa mutasil ah haddii faasil yar oo iiraaria uu soo dhex galo maalan qofkii baa neef baa qabatay ama waxa weye wuu neefsanaya jaء alqowm inuu neefsaday dabetna wuxu ila zaydan ama wuu saxday ama wuu hindhisay ama wuu qufacay kadib buu istinaagii sheegay dee taasi wax dhibaa male wuu asaxaya waxaa la daya faasil hadal aamusnaan ama hadal inuu soo kala dhex galo marka istinaagii wuxuu noqonaya istinaa aan sax ahayn cinda اljumhuur jumhur usuliyin saas qabaan waaya ويجuuز تقdiim الmustaثنى calى الmustaثنى minhu markuu ku leeyahay mualifku wuxuu uga jeedaa yani mustanihii waa laga horraysiin karaa mustanaa minhugii oo miaalkiisu waa maxay miaalkiisu waxaa weeye in aad dhahdoo kale maalan maa qaama ilaa zaydan axadun balfiirso maa qaama ilaa zaydan axadun yani zayd mooyaane qof kale ma istaagin hadda hadalka tartiibkiisa caadiga wuxuu ahaa maa qaama axadun ilaa zaydan maa qaama axadun ilaa zaydan inuu horeeyo islaminhugii kadibna mustanihii la sheego oo ilaa zaydan ah maca istina hadda maxaan samaynay mustanihii iyo adaata istinaaga oo wada socda ayaan ka horraysiinay mustana minhugi oo waxaan idhi maa qaama ilaa zaydan oo mustanihii ah axadun maa qaama ilaa zaydan axadun axadun waa mustana minhugi ilaa zaydanta aan hor marinina waa marka waa iswedaarinay mustana minhugi iyo mustanihi taasi way bannaan wax dhiba male luqadana way isu aroortay waxaa ka mid a qowlkii shaacirku yidhi wamaa liya ila aala axmada shiicatu wamaa liya ila madhab alxaqi madhabu wax yani aan jeclaho aan taageersanahay oon nabi alkiis aan ahayn ma jiro wax aan ahayn madhabka xaqa ah oo madhab ii ahna ma jiro u fiirso wamaa liya ila aala axmada aala axmada waxa weeye waa mustanihii shiicatuna waa mustana minhu asalka tartiibka asalka wuxuu ahaa wamaa liya shiicatun ila aala axmada wamaa liya madhabu ila madhab alxaqi lakin wuxuu yihi wamaa liya ila aala axmada shiicatu wamaa liya ila madhab alxaqi madhabu marka mustanihii ayuu ka horraysiiyey mustanaa minhugii waayahay halkan leh mualifku wayajuusu اlistinaaءu min aljinsi wa min hayrihi wuxuu ka lagu samayn karaa shayga jinsigiisii waa laga soo istinoon karaa ayrijinsina waa laga soo istinoon karaa hay is isku jinsi ahaynba yani mustanihii iyo mustana minhugii isku jinsi way noqon karaan kala jinsina way noqon karaan ama inay isku jinsi yihiin taas de waa sida asalka ahayd oo ta waa isku waafaqsan yahay inay bannaan tahay maala haddaan dhahno xadara qawmu ilaa zaydan xadara alqawmu ilaa zaydan dee zayd wuxuu ka mid yahay dee dadkii ayuu ka mid yahay qomkii uu ka mid yahay waa isku jinsi min hayri اljinsi waxa weeye jaءa alqawmu ilaa arasan qowmkiibaa yimid markii laga reebo aras eeg hadda farasku la jinsi ma aha qowmkii soo ma waa kala jinsi marka taasina way bannanta haddaan dhaho maalan lahu calaya alfun kun buu igu leeyahay ilaa awban lahu calaya alfu diinaarin kun diinaar buu igu leeyahay ama kun dolar buu igu leeyahay ilaa awban markii mara laga reebo bal fiirso maradayda iyo lacagtii isku jinsi ma ah way kala duwan yihin way bannaanta taas khilaaf baa ku jira culamada qaar diidayaa jira laakiin sida saxiixa ah. way bannaanta siduu mualifkii noo sheegay oo min hayr iljinsi waxaa la istinaa munqatic ayaa la istinaaga markuu isku jinsi yihiin waxaa la istinaa hee alistinaa almuttasil waa istinaa muttasilahoo mustanihii wuxuu ka mid yahay min jinsi almustana minhu istinaa munqadicana mustanihii wuxuu ka duwan yahay jinsi almustana minhu waa kala jinsi way kala duwan isku nooc maaha isku jinsi maaha waa laba shay oo kala duwan marka taasi way bannaan tahay qur-aankana wayba ku soo aroortay waxaa ka mid ah tusaalayaasha qur-aanka laga soo qaadan karo qowlka ilahi wuhi ya ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطil ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum ilahi wuxuu yihi dhexdiina xoolaha ku culina yani xaqdarro iyo baail ila an takuuna tijaaratan inay tahay ganacsi mooyaane can taraadin minkum raalli aad iskaga tihiin bal u fiirso ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum istinaagan tijaarada la soo reebay waxaa laga soo reebay xoolihii baailka lagu cunay yani ganacsigu maaha xoola baadil lagu cunayo waa istinaa munqaaca istinaa he munqadaca weeyaan oo mustanihii uu ka duwan yahay jinsiga mustana minhu marka waa shay jaais ah waxaa ka mid a ah tusaalayaasha sidoo kale laa yasmacuuna fiiha laqwan ila salaama ilahi wuxuu yihi ahlu jannaha jannada dhexdeeda ku maqli mahayaan wax laqwi hadal baail oo bilaa macno ah dhexdeeda ku maqli mahayaan ila salaaman markii laga reebo salaanta oo malaa'igtu ay salaamayso ahlu jannihii ama dhexdooda ay salaamayaan marka salaantu laysat min jinsi hee allagwi lagwi isku jinsi maaha way kala duwan yihiin marka waa laga soo reeba haddana waa marka istinaa munqadicaho min hayr اljinsi ah weeye wahaakada wاlistinaau istinaagii ikhraaju maa shay saaritaankii wey lowlaahu lowla اlإkhraaj saaritaankaas hadduusan jiri lahayn ladakhala wuu soosgeli lahaa ladakhala wuu soo geli lahaa waxaa la saaray fi lkalaami hadalku dhex geli lahaa xukunkii kalaamka ayuu soo geli lahaa wainamaa yasixu wuxuu ku asaxayaa alistinaau istinaagii bisharطi an yabqaa inuu ka hadho min almustanaa minhu wixii wax laga soo reebay mustanaa minhuba shayun shay inuu ka hadho shardigeed waxaa shardi u ah istinaagi inuu asaxo inuu mustanaa minhigu wax laga soo reebo oo wax ka soo hadho weymaysadii sidoo kale shardigiisa waxaa ka mid ah an yakuun inuu ahaado istinaagii mutasila mid la xidhiidha bilkalaami hadalkii wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu listina istinaga in laga horreysiiyo istina marku lehy halkan wuxuu oga jeedaa almustathnaa mustanihii in laga horreysiiyo cala almustathnaa minhu shaygii wax laga soo reebay eg waxaan rabnaa inaan caddayno istinaagu wuxuu leeyahay saddex rukni mustana minhu iyo mustana iyo adaat listina haddaan ku dabaqna maala miaal waxa weeye xadara alqawmu ila zaydan alqawmu waa mustana minhu zaydanna waa mustanihi ilaana waa adaat listinaaga marka saddexdaas ayuu leeyahay marka markuu malifku leeyahy wayajuuzu taqdiim اlistinaai cala almustana minhu wuxuu oga jeedaa mustanihii in laga horreysiiyo mustana oo weliba iyo adaat istinaai wada socda laga horreysiiyo mustana minigol dhaho xadara ila zaydan alqawm o maa xadara ila zaydan alqawm yajuus waxaa bannaan alistina istinaagi in laga soo reebo min aljinsi shayga jinsigiisa wa min hayrihi jinsigiisa waxaan ahayn in laga soo istinoonana way bannaantay wshardu shardiga yajuusu waxaa bannaan an yataahar inuu kadib dhaco can ilmashruudi shaygii la shardiyey wayajuusu waxaa bannaan an yataqadam inuu ka hormaro cala almashruudi shaygii la shardiyey halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa shardigii oo ka mid ahaa mukhasasaadkii muttasilka ahaa shardigu waxaa weeye in shay shay lagu xidho ayadoo la isticmaalayo adaat ashard oo in iyo wixii la midka ahaa akhawaadkeedii maala haddaan dhaho kale in zurtanii akramtuk haddaad isoo booqato waan ku maamuusayaa eeg waxaan isku xidhnay ikraamkii iyo ziyaaradii booqashadii haddii markaa booqashadii la helo ikraamkii iyo maamuusidii ayaa la helayaa oo marka waxa wey waa shardi luawi ah hardiga halkuu uu sheegaya shardiga sharciga ahaa ma aha waa shardiga luqawiga ahaa ee adawaadkii shardiga la isticmaalaya in iyo wixii la midka ah marka shardigu mashruudka wuuna ka dambayn karaa wixii la shardinaya ee shardigu dhex gelayay wuuna ka horayn karaa wuu ka dambayn karaa oo taasaana asal ah inuu shardigu ka dambeeyo mashruudkii tusaalhiis waxa weye walakum niصfu ma taraka aswaajukum in lam yakun lahunna waladun waxaad leedihiin xaasaskiinnu waxay ka tageen oo xoolo ah ama dhaxal ah niskiisa ayaad leedihiin haddaysan ka tegin wax awlaad ah in lam yakun lahunna waladun haddaba in lam yakun lahunna waladun waa hardigi u fiirso waa shardigi adaata shardigana waa in in lam yakun lahunna waladun shardigaasaa lagu xidhay inay raggii dhaxlaan xaasaskoodii waxay ka tageen nis ahaan ay ka dhaxlaan marka shardigaas wuu kadib maray mashruudkii ahaa walakum iu ma tarak mahruudku waxa wey inaad leedihiin xaasaskiinna waxay ka tageen xoolaha nis aad leedihiin shardigana waa maxay in lam yakun lahuna walad waaya wuuna ka horrayn karaa shardigii mashruudkii oo tusaalihiisu waxa weeye wain kunna ulaata xamlin faanfiquu calayhin xata yadacna xamlahun eeg hadda adaata shardiga wain kunna ulaata xamlin waa shardigii mashruudkiina waa maxay faanfiquu calayhim yacni in gabadhii la furay la nafaqeeyo hadday uur leedahay ay aayaddana tilmaamaysaa marka shardigii baa laga horraysiiyey mashruudkii shardigii oo ah hadday dumarkii uur leeyihiin waa shardigii xukunkiina waa maxay oo mashruudka ah faanfiquu calayhinna markaas biila oo nafaqeeya marka taasina way bannaan adu hardigii ju waxaa badan an yataahar inuu kadib dhaco ama uu ka dambeeyo can lmashruudi mashruudkii shaygii shardiga uu gelayey iyo ju sidoo kale waxaa banaan an yataqadam inuu ka hormaro cala almashruudi shaygii shardigu uu gelayay inuu ka hormarana way banaanta wlmuqayadu biifati kii sifa lagu qayday yuxmalu waa lagu xambaarayaa calayhi dushiisa almulaqu mulaqii baa lagu xambaarayaa ka raqabati sida qoortii weeye quyidad waxaa lagu xidhay biliimaani iimaan baa lagu xidhay fii bacdi almawaadici meelaha qaar wa uliqat waa la ilaaqay fii bacdi almawaadici meelaha qaar waa la sii daayey oo bilaa qayd bilaa dabar ayaa la sii daayey waxba laguma xidhin fa yuxmalu markaa waa lagu xambaarayaa almutlaqu mutlaqii cala almuqayadi kii la qayday ee la dabray ayaa lagu xambaarayaa mualif halkan wuxuu ku tilmaamaya mutlaqii muqayadkii ayuu ku tilmaamayaa mutlaqii muqayadku waa mabxa ka madax bannaan caamkiiyo khaaska inkastooo ay dhinac iska shabahaan intaynan kaa ka hadlin ayaan waxaan tilmaamaynaa attaqiid bisifa uu mualifkii noo sheegay hadda ka hor ee mukhasasaadkii mutasilka ahaa ee saddexda ahaa ee ahaa istinaagii iyo shardigii iyo taqiid bisifa labadii hore waan ka soo hadalnay taqiid bisifa ayuu mualifku halkan uusan ku tilmaamin marka kaasaan yar tilmaamaynaa kadibna mutlaqii muqayidka mualifka halkan kaga hadlay ayaan sheegaynaa insha allah attaqiid bisifa waxaa looga jeedaa in caamkii la raaciyo sifo isla markaa sifadaasi ay khasisayso cumuumkii sifada laguma jeeda nactigii waxa weeye naxwaha lagu sheegay maalan xadara aلطulaab اlmujtahiduun almujtahiduun waxa weeye waa sifo waa nacti nactiga keliya loguma jeedo wuu soo gelaya طabcan lakiin keligii loguma jeedo nactigii baa soo gelaya bedelkii baa soo gelaya waxaa soo gelaya sidoo kale xaalkii intaaba sifadii bay soo gelayaan miaalkiisu waxaa weeye qowlka ilaahay wuri warabaa'ibukum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihina fain lam takunuu dakhaltum bihina falaa junaha calaykum rabaa'ibtii waxa weeye waa inantii xaaskaagu ay dhashay ay nin kale u dhashay ayuu ilahay noo tilmaamay inay ka mid tahay muxaramaadka dumarkii la xaarameeyey guurkooda laakiin ilaahay wuxuu ku xidhay min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihin dumarkiinnii aad waxa wey u galmooteen ay dhaleen marka sifaa lagu xidhay min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihin yacnii gabadhii haddii hooyadeed aad mehersato xaaraan kaama noqonayso ilaa inaad hooyadeed la aqalgasho mooye marka la aqalgasho markaa may xaaraan noqonaysa marka waxa weye waa sifo ayaa lagu xidhay waa nacti tani tusaale kale haddaan soo qaadano walilaahi cala naasi xaju lbeyti man istaaca ilayhi sabiilan ilahi wuxuu yidhi dadka ilahi wuxuu ku leeyahay inay beytka xajiyaan qofkii awoodi kara man istaaca haddaba waxaa weeye waa badel oo annaas laga bedelay marka xajkii waxaa lagu khasisay wujuubkiisii qofkii awoodi kara waa badel haddaba tani waa sifay dhahaan usuuliyiintu sifo ayay ku tilmaamaan sidan xaadda bedelkaas ayuu muhiim uma ah waxaa muhiim unaha waxan in lafdigaas lagu khasisay isla markaas uu sifeya xaalkuna miaalkiisa waxaa weeye waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu ma qatala min annacam qofkii yani sayidkii dilaa waadhi mutacamidan xaalu yahay mid bareeray fajazaau milu ma qatala min annacam marka mutacamidan baa lagu khasisay yani qofkii yani sayidkii xarabka bareer u dilaa ayaa la yidhi waaya intaasba waxa weyaan mukhasasaadkii mutasilka ahayd ee saddexda nooc halkan mualif wuxuu ku tilmaamay muطlaqii iyo muqayadkii calaaqada ka dhexaysa mulaqa iyo caamka waxa weeye labadoodaba waxay faa'iidaynayaan umuum umuum bay faidaynaya lakin umuumkoodu kala duwan yahay umuumka mulaqu waa shumuuli afraaddiisa oo idil hal mar bay soo wadaaskelayaan wuu koobaya dhammaan hal mar buu koobaya umuumka laakiin umuumka mulaqa waa bedeli oo badli marka lagu leeyahy waxaa looga jeedaa calaa sabiili اlbadel ayuu maaragtay eh, eh, eh, afraadiisii u tusinaya fardi fardi ayuu usoo qaadanaya u usoo hosgelaya tusaalahaan haddaan dhahno kale akrim aaliban arday karaamee akrim aaliban arday karaamee aaliban waxa wey waa nakiro fii siyaaqi اlihbaat waayah waana mufrad waxaa soo hosgeli kara ayi arday ayaa soo hosgeli karaa maadaama aan la qaydin waxba lagu xidhin laakiin ardaydoo dhan hal marba soo wada hosgelayaan calى sabiil اbedel ama ardaygan karaamee ama haddaadan kaa karaamen ka kala karaame ama hebel karaame hebel yani calى sabiil اlbedel ayay soo hosgelayaane sida caamka oo kale hal mar ma soo wada soo hosgelayan caamka haddaan dhahno maala akrim الطulaab ardaydoo dhan karaamee yani waxa wey waa lafdi caamahoo ardaydoo dhan baa hal mar dufcatan waaxidatan soo hosgelaya laakiin kani waa calى sabiil اlbedel hal arday unbuu tusinaya hal arday in la karaameynaya ardaydo dhan maa hal arday marka midkaas arday kasta u soo badaa calى sabiil اlbedel ka ama hadduusan ka ahayn ka kale haakada calى sabiil اlbedel ayuu istiqraaqiisu ama cumuumkiisu u faa'idaynaya waaya kaasi waxa wey waa mulaqii muqayadkiina waxa weeye waa mulaqii oo sife la raaciyey qaydiisa oo xidhaysa maalan o kale haddaan dhahno akrim طaaliban mujtahidan waxaad karaamaysaa arday mujtahid ah mujtahid haddaba waa sifo waxay qayday ilaaqii aalib oo waa muqayid buu noqday markaa qaydku marka waa dabar asal ahaan luqada waa dabar laakiin halka waxa loga jeedaa in wixii mulaqi ilaaqiisii laga soo koobo oo sifada lagu xidho oo wixii sifadaa le uun lagu xambaarayo markaas xukunkii lakin wixi aan sifada lahayn wuu ka baxaya meesha marka qofkii mujtahid aan ahayn aalib mujtahid aan ahayn ma soo gelaya xukunkii ama ikraamkii mualifku wuxuu yidhi wاlmuqayadu bصifati yuxmalu calayhi اlmuطlaq waa qaacido almuطlaqu yuxmalu cala اlmuqayad lafdigaasi ka cabiraan usuuliyiintu almuطlaqu yuxmalu cala اlmuqayad mulaqii waxaa lagu xambaaraa muqayadkii mulaqii waxaa lagu xambaaraa muqayadkii horta intaynan qaacidada tilmaamin waxaa ka horaysa inaan sheegno lafdigii muطlaq ahaa ee ilaaq isagoo mulaqa soo arooray wax qaydayan uu soo aroorin yuxmalu cala ilaaqih almulaqu yuxmalu cala ilaaqihi mulaqii ilaaqiisa lagu xambaaraya hadduusan wax qayda uu soo aroorin haddii isagoo muqayada uu soo aroorayna lafdigii muqayadka ahna taqyiidkiisi baa lagu xambaaraya maala ilahi wuxu uhi fasiyaamu shahrayni mutataabicayn shahraynkii waxaa lagu qayday inay mutataabic yihiin de yani mutataabicaynkaasi waa shardi waxa weyaan siyaamkii la'aanta un asaxayn maxaayl sifadaasa la socoto oo tataabucaasa lagu sifeeyey shahraynki fa siyaamu shahrayni mutataabicayn marka la'aantood tataabuca la'aantii ma asaxayo siyaamki waa muqayad laakiin lafdigii mulaqa ahaa haddii nas uu ku soo arooro isagoo mulaq ah nas kalena uu ku soo arooro isagoo muqayad ah waa taa weyta mualif ka hadlayo mulaqii nas baa kuso aroro isagoo mulaqah nas kalena isagoo muqayad ah marka mulaqii wax lagu xambaarayaa muqayadkii tusaalihiisuna waxaa weeye koleyda axkaam fara badan iyo suwar fara badan baa meesha soo gelaysa inuu xukumkii iyo sababkii uu ka midoobo maya inuu xukumkii uu ka midaysan lakin sababkii iskhilaafo ama sababkii yani uu ka midoobo xukumkii iskhilaafo ama labadiba isku khilaafo afar suura meesha soo gelaysa lakiin afartan suuro inagu hadda uban bixi mayno maxaa yeele kitaabkeena almukhtasar kutubtaa kale ee ka dambaysa insha allahu tacaala ayaa tafsiilkooda inoogu imaan doonaa kaliya waxaan tilmaamaynaa uun mulaqii in lagu xambaarayo muqayadkii tusaalihiis waxaa weeye labada aayadood kafaarat alqatl aayaddii ka hadlaysay waxaa weeye raqabadii waxay ku qayday mumina fatxu raqabati mumina kafaarat adihaarna iimaan lama sheegin raqabadii qoortii inay qoor mumina tahay addoonkii la xoreynayo inuu mumin yahay iyo inuu mumin ahayn lama sheegin qoor uun ha la xoreeya la marka ayaddan dihaarka raqabada ku jirta waxaa lagu xambaaraya ayaddaa qatliga raqabada ku jirto oo waxa weeye mutlaqii halkan ku jira muqayadkii kaa ku jiray lagu xambaaraya lagu qaydaya marka waxay noqonaysaa kafaarat adihaar xataa qoorta la xorayn ahaato qoor mu'mina ah wuxuu ihi mualifkii walmuqayadu bisifati kii sifa lagu qayday yuxmalu calayhi waa lagu xambaaraya almutlaqu mutlaqii ayaa lagu xambaarayaa karaqabati waa sida qoortii oo kale qoorta lagu sheegay waa addoonkii wey min baabi atacbiir bilbacd wairaadati lkul weeyaano qoor baa laga cabiray laakiin kulligoo dhan baa loo jeedaa qoortii quyidad waxaa lagu qayday oo lagu xidhay biliimaani iiman baa lagu xidhay fi bacd almawaadic mawaadicda qaar wa uliqat waan la ilaaqay fi bacd mawaadicda qaar oo iimaan laguma qaydin fayuxmalu kolkaa wax lagu xambaaraya almutlaqu mulaqi cala almuqayadi muqayadkii ayaa lagu xambaarayaa wayajuusu waxaa bannaan takhsiisulkitaabi kitaabka in lagu khasiso bilkitaabi kitaabki wa takhsiisulkitaabi kitaabka in lagu khasiso bisunati sunno wa takhsiisu sunnati sunnadii in lagu khasiso bilkitaabi kitaab wa takhsiisu sunnati sunnadii in lagu khasiso bisunati sunna wa takhsiisu nudqi in kitaabkii iyo sunnadii nudqi halka waxaa loga jeedaa kitaabkii iyo sunnadii lagu khasiso bilqiyaasi qiyaas wanacni waxaan oga jeednaa buu yidhi binudqi nudqiga qowl allahi qowlka ilaahi tacaala wa qowla rasuuli sala allahu calayhi wasalam iyo qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa mukhasisaadkii munfasilka ahaa almuhasis almunfasil ila mukhasaadka waa ka laba soo qaybin muttasil iyo munfasil muttasilkii waa ka soo baxnay halkan munfasilkii ayuu ku sheegayaa dabcan muttasilkii wuxuu raaciyey oo xagga dambe ka raaciyey mutlaqii iyo muqayadkii inkastoonaan aad u sii faahfaahinin waaya mukhasaadka munfasilka ah halkan waxaa looga jeedaa mukhasiskii sharcigaha baa looga jeeda ee qur-aanka iyo sunnada iyo wixii dee qur-aankii sunnada laga qaatay ayaa looga jeedaa ee mukhasasaadkii xisigaha ah iyo kii caqligaha ah iyo halkaa loogama jeedo waxa la takhsiisinayo ama waa qur'aan ama waa sunno waxa la takhsiisinayo ama waa kitaabkii ama waa sunnadii kitaabka waxaa lagu takhsiisiyaa qur-aankii ayaa lagu takhsiisiyaa ama sunnadii baa lagu takhsiisiyaa ama yaas baa lagu takhsiisiya saddexdaas lagu takhsiisiya takhsiisu lkitaab bilkitaab takhsiisu lkitaab bisunna takhsiisu lkitaab bilqiyaas intaaba mualifku inoo sheegay sunnadiina waxaa lagu takhsiisiyaa iyadna saddexdaa saddexdeedii oo ahaa takhsiisu sunnati bilkitaab takhsiis sunnati bisunna takhsiis sunnati bilqiyaas intaaba mualifka iyadna wuu inoo sheegay markii kitaabka kitaabka lagu khasisayo ama qur-aanka qur-aanka lagu khasisayo waxa weeye qowlka ilaahay uu yidhi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna aaaa quruu dumarkii la furay waxay ku cidatirsanayaan saddex qur'i saddex duhri ayay ku cidatirsanayaan aayaddaas haddaba waa caam gabadhii waxa weeye lala aqalgalay iyo ti aan lala aqalgelinba way soo hosgelayaan waxaa khasistay aayaddii kale ilahi uu ya ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuhuna fama lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha haddii aad furtaan dumarkii inteedaan la aqalgelin wax ciddo oo aad ku leedihiin ma aayadani waay khasistay aayaddii horeo waxay ka saartay gabadhii aan lala aqalgelin hayr almadkuuli biha gabadhii aan lala aqalgelin ayay aayadda cumuumkeedii ka saartoo gabadhaasi ciddaba laguma leh haddii gabadhi aan lala aqalgelinoo la furo wax ciddo oo lagu leeyahay markaa ma jirto baynama aayaddii hore layidhi wlmuallaqaat waa lafdi caam ah yatarabasna bianfusina alaa quru marka waxaa laga fahmaya xataa gabadha aan lala aqalgelin inay ku ciddi tirsanayso saddex qure lakiin aayaddanaa khasistay tusaale kale hataan soo qaadano walaa tankixu اlmushrikaata xataa yuumin ilahi wuxuu idhi dumarka mushrikaadka ah ha guursanina ilaa ay iimaan la yimaadaan marka mushrikaadka waxaa soo gelaya kuwii waaniyaadka ahaa ee sanamka caabudayay iyo kuwii ahlu kitaabka ahba waxaa khasisay cumuumka aayaddaas qowlkii ilaahay uu yidhi wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu اlkitaab alyowma uxil lakum اطayibaatu وطacaamu اladiina uutuu اlkitaab xilu lakum وطacaamukum xilu lahum wاlmuxsanaatu min almuminaat wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu اkitab yani hablihii xaraa'irtaha ee xorka ahaa ee waxa wey ahlu kitaabka ahaa ama yahuudda iyo nasaarada ahaa wuxuu ilah yidhi xalaal bay idin yihiin waad guursan kartaan kitaabiyaadka oo kitaabiyaadku waxa weeye mushrikaad ma yihiin mise ma aha ma mushrikaad ilahay baa qur'anka noogu sheegay laqad kafar aladiina qaaluu in allah huwa almasix bnu maryam laqad kafar aladiina qaluu in allaha aliu aaa ilahay bay u shirgeelayaan ciise bay aaminsan yihiinba inuu marka waa mushrikiin ayaga laftirkooda laakiin aayaddanaa khaasatoo waa loo banneeyey dumarka kitaabiyaadka ee xorka ah inaan guursanno cumuumkii aayaddii hore ahayd walaa tankixu lmushrikaat ayay takhsiis ku samaysa waa takhsiisu lkitaabi he bilkitaab takhsiisu lkitaabi bisunna miaalkiisu waxaa weeye qowlka ilahay uu yidhi wa uxila lakum maa waraa'a dalikum markii ilahay uu soo sheegay dumarkii muxaramaadka ahaa ayaa wuxuu ihi wixii intaa ka dambeeya waa lidin xalaaleeyey waxaa soo isgelaya markaas in gabadhii lala guursado eeddadeed ama habaryarteed ilan aayaddii bayna sheegine laakiin taa waxaa khasisay xadiidkii nabigu yidhi alayh slat slam laa tunkaxu almar'atu calaa cammatiha walaa khaalatiha gabadha lama guursan karo eeddadeed iyo habaryarteed toona oo yacni lama jamcin karo hal guur hal nikax laguma jamcin karo marka waxa weye caam kii qur'aanka waxaa lagu khasisay sunnadii baa khasistay miaalka haddaan soo qaadana yuusiikum allahu fi awlaadikum lidakri mil xad lunhayayn ilahay wuxuu inoo tilmaamay awlaaddii in ay dhaxal ay leeyihiin aabbahood ama waalidkood wuxuu ka tago oo hanti ah aayaddaas cumuumkeeda waxa laga fahmayaa xataa hadduu weladkii u gaal yahay aabbihiin uu muslim yahay ama weladkii uu muslim yahay aabbihiin uu gaal yahay inuu dhaxlayo taas waxaa khasisay xadiidka nebigu yuri alayhi salatu wassalam laa yariu lmuslimu alkaafir wala alkaafiru hee almuslim muslimkii gaalka ma dhexlo gaalkiina muslimka ma dhexlo waaya oo marka haddii ay kala duwan yihiin xagga diinka isma dhexlayaan waa takhsiisu lkitaabi bisunna takhsiisu lkitaabi bilqiyaasna waxa weeye miaalkiisu azaniyatu wazaniya fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda zaanigii iyo zaaniyadiiba wuxuu leeyaha yidhi boqol karbaash ku dhufta aayad kalea timid waxay tidhi fain aatayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab gabadhii addoonta ahayd hadday faaxisho la timaado oo xumaankuyanfaaxishada sinada ku dhacdo facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab hablihii xorka ahaa xaddii lagu oogayey niskeeda ayaa iyaga lagu oogayaa haddaba xaddii nis bay ka dhigtay aayaddani addoonkii lama sheegin addoonkii lama sheegin addoonkii waxaa loo qiyaas qaadanaya hadduu zino ku dhaco addoontii oo asna nisfu xaddi alxor qofkii xorka xaddiisii niskeedii ayaa markaas asagana lagu ogayaa oo ha hamsiina jilda konton karbaash ayaa lagu dhufanaya e dee addoonkii addoontii waa isku midun waa labadaba ayaddu waxay noo sheegtay gabadhii addoonta ahayd addoonkii ragga ahaana waa la oo asna waxa nisfu eh, xaddi alxori qofkii xor ka ahaa xaddiisii niskeedii baa lagu dhufanaya takhsiisu sunnati sunnadii in la khasiso saddex baa lagu khasisa waan soo tilmaannay takhsiisu sunnati bilkitab waxa wey mithaalkiisu sunnadii qur-aanka lagu khasiso qowlkii nebigu yidhi sala allahu aleh wasalam umirtu an uqaatil annaas xata yaquluu laa ilaaha ila allah waxaa la faray dadka in la dagaalamo ilaa ay tawxiid ka qirayaan eg xadiidkan waa caam yani dadka inaan la dagaalamo ilaa ay ka qirayaan tawxiidki waa caam oo xataa qofkii kitaabi ahaa ee jizyada bixinaya baa soo gelaya inaan la dagaalamayo waxaa khasisay qowlka ilahi uu yihi qaatilu ladiina laa yuuminu billahi wala bilyawmi alakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuluh walaa yadiinuuna diin alxaq min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun ilaa ay jizyada ka bixiyaan la dagaalamo ilah yidhi ahlukitaabki ilaa jizyadii ka bixiyan ayagoo dulaysan haddaba aayaddan waxay khasisaysaa xadiidkii xadiisku wuxuu yihi waan la dagaalamaya dadki ilaahay tawxiidka qiraan kuwanna waxaa la yidhi hadday jizyada bixiyaan hala dagaalamina ayagoo ataa shirkooda ku jira oo weli iimaan la imaanin hadday mar jizyadii bixinayaan xoolihii jizyada ah dee faraha ka qaadu lahay takhsiisusunati bisunati miaalkeeda waxa weeye qowlkii nebigu yuhi sal اllah alيه waslam fima saqat الsamaau alcushru waxay samadu ay waraabisay waxaa ku sugan alcushru toban meelood meel haddaba aayaddan cumuumkeeda waxa laga fahmaya fii ma min alfaad اlcumum waa kan soo nidhi waa mawsuulo waa min alfaad اlcumuum allo wixii ay samadu waraabisa ama ha yaraadaba ha badnaado cumuumkiisa waa laga faidaya ataa haddii beerta wax yar ka soo go'o dalagii wax yar uu soo baxo in laga sakeynayo cushur laakiin taa waxaa khasisay xadiidka nebigu yuri sala allahu calayhi wasalam laysa fii ma duuna hamsata usuqin sadaqa wax ka yar shan ritirar ee waxa weeye sika kuma waajibayso halkii wasqi waxa weeye waa waa lixdan saac marka saddex boqol oo saac wax ka yar kuma waajibaysuu nebigu yuri alayh slat salaam sako haddaba xadiikan wuxuu khasaya cumuumkii xadiidkii hore ee laga fahmeeyey in wax kasta oo beerta ka soo baxa ama ha yaraad ama ha badnaano cushur laga bixinayo haddii sanadii ay mar waramiso takhsiis sunnati bilqiyaas miaalkiisa waxaa weeye qowlka nebigu yihi sala allahu aleh wasalam albikru bilbikri jildu miatin wataqriibu caam haddii bikrigii qofkii waxaa weeye aan horay guur u soo marin oo gabadh aan guur soo maray yani xumaan dhex marto ama zinay dhex marto waxaa la karbaashaya labadoodaba jalda miatin boqol karbaash baa lagu dhufanaya waa taqriiba caam iyo waxaa weeye sanad in la mustaafiriyo haddaba xadiidkaas waxaa lagu khasisay oo takhsiis lagu sameeyey addoonkii addoonkii in asaga loo kala barayo oo waxa weye konton karbaash lagu dhufanayo ayaa laga qaadanaya sidii na soo dhaaftay ayaddii qur'anka markaan ka hadlaynay oo waxa weye maadaama ayaddii qur-aanka ay khasistay ayaa eh, fain atayna bifaxishatin facalay nisfu maca almuxsanaati min alcadaab adoontii maadaamay aayaddu ka soo reebtay oo xaddeed in nis ay ku waajibaysa soo reebtay addoonkiina addoontii umaa loo qiyaas qaadanayaa addoonkiina addoontii baa looga qiyaas qaadanaya wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina moxamed walxamdu lilah rab اlcaalamiin